ah ilaahay wuxuu sheegay subxaanahu wa tacaala inuu kitaab siiyo inuu nebinimo siiye inuu risaaqad wanaagsan siiye inuu cilmi siiye way iskhilaafeen oo cilmigii ayay ka tageen kadib jahli iyo dalaal bay ku dhaceen ilaahay markuu ka warramaybu markaa nebigiisi la hadlay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi uma jacalnaaka calaa shariicati min alamri faattabichaa kadib baanu shareecadii kuu dhiibnay adiga nebi moxamedow sala allahu calayhi wasalam amar baa nebiga la siiyey waxaa lagu yidhi faattabichaa raac baa la yidhi shareecada walaa tattabica hwa aladiina laa yaclamuun ha isku raacin hawada iyo waxa ay naftoodu ay jeceshahay oo ay la yimaadeen qolada aan aqoonta lahayn ee juhalada ahwaa aladiina laa yaclamuun innahum lan yuqnuu canka min allahi shay-a ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa waxba kaama kaafinayaan waxna kaagama tarayaan ayaa lagu yidhi ilaahay marka waxa uu amrayaa alle subxaanahu wa tacaala in uu nebigiisa wuxuu amrayaa inuu shareecadii ilaahay raaco subxana wa tacala nebi maxamed waynu garanaynaa sala allahu calayhi wasalam shareecadan allah ku soo dejiyey subxaanahu wa tacaala marna kama uusan leexanoo meel kale ma uusan marin meel kalena uma una taagin laakiin waxaa loo socdaa inagaw innaga ayaa laynala hadlaya waxaa alla noo sheegayaa subxaanahu wa tacaala inaynaan meel kale aynaan aadin haddii aynu meel kale u leexanno macnaheedu waxa weeye inaynu raacnay ahwaa iyo hawo iyo jahli iyo dalaal inaynu raacna wey meesha ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmiga naga siiye shareecada naga siiyey shareecadu cilmiw basaa'ir wey ilaahay bay kugu hanuuninaysaa subxaanahu wa tacaala haada basaa'iru linnaas wa hudan wa raxma hanuun wey raxmad wey waxaad halkaa ka ogaanaysaa marka markii shareecada laga leexdo ee ahwaada kale la raaco ee la ekaysiiyo gaalada walciyaadu billaah waxaad halkaa ka ogaanaysaa markaa inay xaaladdu xumaanayso oo uu qofku ka tegayo hanuunkii ilaahay ka qaadanayo raxmaddiisii alle ka qaadanayo subxaana wa tacaala laakiin nebigii baa nooga digaya sala allahu calayhi wasalam waxaana uu noo sheegayaa nebigu dad badan oo innagayna ka mid inay raaci doonaan latattabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraacin low dakaluu bijuxri dabin la dakhaltumuuhu buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam latattabicunna sanana man kaana qablakum dadkii idinka horreeyey waddooyinkoodii baad mari doontaan buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam shibrin bishibrin wa diraacan bidiraac waxaad u raaci doontaan taaka taako iyo dhudhundhudhun buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam xataa haddii ay galaan god abeeso haddii ay galaan adinkuna waad ka dabageli doontaan buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam god abeeso hadday galaan aduunkuna waad ka dabagelaysaan buu yidhi nabigu sal alla ala slam taxdiir wey nabigu waa nooga digaya khabarna weeyo arrinkaas inuu dhici doono buu noo sheegayaa nabigu sala allahu calayh wasalam laa taquumu saaca saacaddu ma dhacayso buu leeyahay nabigu sala allahu calayh wasalam xataa talxiqa almushrikiina fi'aatun min ummatii saacaddu ma dhacayso ilaa kooxa tiro badan oo ummaddayda ka mida ay gaalada raacaan oo ay galaan saacaddu ma dhacayso buu leeyahay nabigu sala allahu calayh wasalam ilaa gaalada la raaco dad badna ay raacaan ee ay dabagalaan gaalada oo ay dhinac walba ka raacaan caqaa'idkoodii qayb qaataan qayb dhaqankoodii qaadato qayb hadalkoodii qaadato qayb fikradoodii qaadato waxa uu leeyahay nebigu sala allahu calayhi wasalam qiyaamuhu ma dhacayo buu leeyahay marka kabacdi bu laakiin nebigu wuxuu yidhi laa tazaalu daa'ifatun min ummatii daahiriina cala alxaq laakiin koox baa jiri doonta iyagu marna aan raaci doonin ee shareecada ku taagnaanaysa laa tazaalu daa'ifatu min ummati daahiriina cala alxaq iyadoo xaqa mar walba raacaysa oo xaqa muujinaysa xataa taquumu saaca ilaa qiyaamuhu ka dhaco wa hum yudaahiruuna cala annaasi iyagoo dad ka dhex muuqanaya buu yihi nebigu sala allahu calayh wasalam idan nebigu wuxuu noo sheegayaa inay dad badan oo ka mida muslimiinta ka mida inay gaalada raaci doonaan buu nebigu noo sheegaya sala alla alay slam oo ay ku dhaqmi doonaan gaalada fikraddoodii iyo dhaqankoodii iyo ahwaashoodii kulliba ay qaadan doonaan sida maantaba aynu aragnay ayuu nabigu noo sheegaya sala allahu alay wasalam isla markaa nebigu wuxuu noo sheegayaa dadaan gaalada raaci doonin inay jiraan oo iyagu shareecadii ku dhaqmi doono say shareecada u haystaan oo ugu dhaqmayaan qiyaamuhu ugu imaan doono yacni hadba jiilba jiil siduu u bedelayo ilaa qabla alqiyaama qiyaamaha laga gaaro xaaladdu sidaa noqon doonta buu nabigu noo sheegaya sala allahu alay wasalam kumaynu raaci doonaabay marka idinla tahay laa shaka in kaiir min annaas dad badni ay xagga aadi doonaan oo gaalada raaci doonaan sida nebiguba noo sheegay inaguna inu mushaahado maanta indhahayna inu adkayno wey xaalkoodu marka muxuu noqonaya muxuu yahay xukunkoodu muxuu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu noo sheegayaa gaalada raacitaankeeda laba qaybood wey qayb waa qayb dhaqanka laga raaco oo qofku dhaqanka iyo qaabkay u socdaan iyo qaabkay u hadlaan iyo qaabkay u cunaan iyo wax la mida u raaco wey qaybna waa qayb caqaa'ida wey oo qofku caqaa'idkii uu qaato gaalada u qaato oo xubbi uu ku dhaco uu jeclaado oo uu fikradoodii ku qanco wey qaybta noocaasi gaalnimo iyo kufri wey walciyaadu billah ilahay waa kana odhanaya subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacdi waman yatawallahum minkum fainahu minhum فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة إلهي وحنا ليه سبحانه وتعالى أن منك يهودي النصارى اللي يراه يهود يا كريستان كان منك اللي يراه صليبيين تن منك اللي يراه كريستان كولي بوحا لي مسيح بقول لك ما بل مسيحيين لما أرنكر محاجر مسيحيين هدي اللي يراه النبي الله عيسى يا الله نسبيني نبي الله عيسى أنا نمن كانوا شقاكم لها wax shaqaayo ku leeyihin haba yaraatee ma jirto sidaa darteed nasaarada carabiga sax wey nasaara qur-aanku nasaara buu adeegsanaya meel kasta nasaara buu qur-aanku u adeegsanaya in nasaaro la yidhaahda ayaa marka saxa afka afafka kale ma garanayo nasaarada waxaa laga yaabaa saliibiyiin inay yihiin baa laga yaaba nimankaa marka noocaasa ah, yacanii crosska caabuda nimankaa waxaa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala owliyaha ka dhiganina sokeeyaha ka dhiganina nimanaad jeclaataan ha ka dhiganina ayaa alla leeyahay subxaana wa tacaala ninkii adinka idinka mid a ah, oo muslimiinta ka mida oo nimanka awliye ka dhigta qaraabe ka dhigta soo dhowaysta awliye ka dhigta iyaga kuwa u gargaarayay ka dhigta soo dhowaysta oo muslimiinta ka soo dhowaysta ilahi wuxuu sheegaya inay gaaloobayaan subxaana wa tacaala ilahi wuxuu leeyahay iyaga ayay ka mid noqonaya ku gaaloobayaan baa la leeyahay subxaana wa tacaala waa markii jacaylku u yimaado oo nimanka la jeclaado oo mabda'ooda la jeclaado oo qaabkooda la qaato oo gargaar iyaga la weydiisto oo gargaaryaal laga dhigto sidaa waxay noqonaysaa marka qofkii inuu ku gaaloobay bay noqonaysaa arrinkaas waa arrin khadiirah wey maantana jira oo aad iyo aad u tiro badan wey waxaana kuu geynaya marka u horaysa inaad ku raacdo dhaqanka caadiga ah inaad ku raacdo ay kula fiicnaadaan ayaa kuu geynaya sidaa uu nabigu uu noo sheegayo sala allahu calay wasalam latatabicunna sanana man kaana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidiraac uu leeyahay nebigu sala allahu calayh wasalam xadwa qudatin biqudda ayuu riwaayad kale nebigu ku leeyahay sala allahu calayh wasalam ayaad u raaci doontaa siday riishaddu leebka ay ula siman tahay saasoo kale aad ula silmi doontaan o ad u raaci doontaan buu leeyay nebigu sala allahu calayh wasalam ayuu odhanaya sidaas oo kale haddii loo raaco ee ictiqaad ahaan loo raaco waa lagu gaaloobaya walciyaadu billah walidaalikaba ilahay wuxuu sheegay nimanka sidaa u raaca nimanka qalbigoodu maradka nifaaqu uu ku jiro inuu yahay fatara aladiina fii quluubihim maradun yusaaricuuna fiihim yaquuluuna nakhsha an tusiibanaa daa'ira nimankii maradku qalbigooda ku jiray ee jiranaa ee nifaaqa iyo munaafaqnimadu ku jirtay waxaad arkaysaa iyagoo u degdegayo u cararaya baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala oo waxay odhanayaan waxaanu nimanka u raacaynaayo ula jiraa waxaanu ka baqaynaa inay daa'ira nagu dhacdo daa'ira waxa weeye muslimiintu maanta hadday gacan sarrayso berri in muslimiinta laga gacan sarreeyo ayaanu ka baqaynaa kadibna haddii haddaanu rabnaa marka inaannu usii dhiganno nimanka aanu kasii samaysanno abaal aanu usii dhiganno ayaanu doonaynaa bay leeyihi inaan abaal usii dhigannaa la shaqaynaa raacnaa noocaa ula dhaqanaa ayay leeyihiin si hadhowdii haddii ay daa'iro timaaddo oo muslimiinta laga adkaado nimanka aanu weji ugu yeelano ayay odhanaya sidaa ayay leeyihiin kuwa qalbigooda nifaaqu ku jiro iyo gaalnimada ku jirto ay arrinkaa samaynayabaa alla leeyahay subxana wa tacaala walidaalika baa ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu noo diidayaa wilaayadooda noo diidaya inaynu nimankaa jeclaano yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu caduwii wa caduwakum wliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda idinkoo jeclaanaya iska ilaaliya cadowgayga iyo cadowgiina iska ilaaliya baa laleeyahay baa ilaahay odhanaya subxaana wa tacaala cadowgayga iyo cadowgiina iska ilaaliya inaad raacdaan baa laleeyahay subxana wa tacala ya ayuha aladiina aamanuu laa tattakiduu caduwii wacaduwakum wliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda waqad kafaruu bima ja'akum min alxaq wixii adinka ilaahay idiin keenay ee idiin yimi oo xaq ahaa ayay ku gaaloobeen baa ilahay leeyahay subxaana wa tacaala marka seebaad weli uga dhiganaysaan u raacaysaan sidee baad qalbigiinna u siinaysaan sidee baad xubbi u siinaysaan o u jeclaanaysaan sidee baad iyaga gargaaryaal uga dhiganaysaan ayaa la leeyahay subxaana wa tacaala nimanku waaba cadowgiinno cadow bay idin yihiin anigana cadow bay i yihiin ba alla subxaana wa tacaala maxaa jira shareecadayday la dirirayaan oo la dagaalamaya maxaa jira diintayday la dagaalamayaan maxaa jira owliyadayday la dagaalamayaan nimanka noocaasa sidee baad marka awliye uga dhiganaysaan baa alla leeyahay subxaana wa tacaala waana waxa maanta taagan wey oo inteena badan halkaa fadhida maanta qalbigeenna waxa ku jira oo nin walba jecel yahay waxa ugu horeeya oo uu samaynayo awliyada ka dhiganayo gaalada wey muslimiintana dagaal buu rabaa inuu la galo xaqiiqada markii laga hadlo sidaa wey inteenna badanoo maanta halkaa fadhida iska daa intayna ka maqanin qoladeena qolooyinka ugu dhodhow masaajidada joogo wey ee salaada tukado wey ee masjidka yimaado wey inteenna badan waxaynu jecel lahay gaalada ayaynu jecel lahay oo aynu rabnaa inaynu awliye ka dhiganno oo aynu raalli ka nahay inteenna badan saasaa qalbigeenna ku saasaynu nahay noocaasaynu nahay dhaqankeena laga fahmaya ilahayna saasuu leeyahay subxaana wa tacaala ilaahay marka wuxuu noo sheegaya alla subxaanahu wa tacaala yaad marka awliye ka dhiganaysaa yaad sokeeye ka dhiganaysaa yaad gargaare ka dhiganaysaa yaa xabiib kuu noqonaya ilahay baa kuu sheegaya subxaana wa tacaala isla suuratu lmaa'ida aynu akrinay aayaadkii ka sii dambeeyey ayaa alla noo sheegaya subxaana wa tacaala oo wuxuu leeyahy inamaa waliyukum allahu warasuluhu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayu'tuuna azakaata wahum raakicuun wman ytwlى اllaha wrasuulah wاladiina aamanuu faina xizb اllahi hm اlgaalibuun ya ayuha اladiina aamanuu laa ttakiduu اladiina اtakaduu diinakm huzuwa walaciban min اladiina uutuu اlkitaaba wاlkufaara wliya من الذين أوتوا الكتاب والكفار أولياء إلهي عليه سبحانه وتعالى يا أولياء إذين أمركم الرئيسة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون waxaa keliya oo awliye idiin ah baa ilahay leeyahay subxaana wa tacaala allah subxaana wa tacaala allah nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam mu'miniinta salaadda tukanaysa salaadda oogaysa aladiina yuqiimuuna asalaata salaadda oogaya salaadda hagaajinaya wa yu'tuuna azakaata zakada bixinaya bidiibi nafsihim naftooda iyagoo ay ku faraxsan tahay bixinaya nin xoog looga soo qaado lama rabo bidiibi nafsihim naftooda ku faraxsan bixinaya wa hum raakicuuna oo rukuucda badan aad iyo aad ilaahay u caabudaya subxaana wa tacaala ilaahay owliyadiisa ee alla jecel yahay subxaana wa tacaala kuwa ayaa awliye idin haba alla leeyahay subxana wa tacaala kuwa ayaa sokeeye idin haba alla leeyahay subxana wa tacaala kuwa ayaa qaraaba idin haba alla leeyahay subxana wa tacaala kuwa ayaa gargaarayaal idin alla leeyahay subxaana wa tacaala markaas baa ilahay sheega wuxuu yidhi waman yatawala allaha wa rasuulahu waaladiina aamanuu waman yatawala allaha ninkii ilaahay subxaanahu wa tacaala weli ka dhigta rasuulkiisa ninkii weli ka dhigta mu'miniinta ninkii weli ka dhigta ilaahay xisbigiisa buu noqonayaa subxaana wa tacaala hunaaka xisbu shaydaan wa xisbu allah xisbi shaydaan baa jira istaxwada calayhim ashaydaanu faansaahum dikra allah ulaa'ika xisbu shaydaan alaa ina xisba shaydaani hum alkhaasiruun nimankii shaydaanku ka adkaaday ilaahay digrigiisa ilow siiyey ilaahay xubbigiisa ilow siiyey ilaahay jacaylkiisa ilow siiyey ilahay wuxuu yidhi kuwaas xisbu shaydaan wey shaydaanka ayay xisbu yihiin alaa ina xisba shaydaani hum alkhaasiruun xisbiga shaydaanka wuu khasaaraya ugu dambaynta khasaara u dambaynaysa walow maalmo uu orordo walow aad maalmo uu ku kedigeliyo aad ku katsoonto waad istiraahdo wuu fiican yahay xoog buu leeyahay awood buu leeyahay maal buu haystaa laakiin khasaara u dambaynaysa amaa ilaahay xisbigiisa ilaahay xisbigiisa marka waxaa lagu noqdaa ilaahay in weli laga dhigto rasuulkiisa iyo awliyadiisa weli laga dhigto markii laga dhigto ilaahay xisbigiisi baa la noqday ilaahay xisbigiisana isaga adkaanaya ugu dambaynta ilah waxaa noo sheegaya subxaana wa tacaala wman ytwala allaha warasuulah waladiina aamanuu faina xisb allahi hum lgaalibuun ogaada ilaahay xisbigiisa ayaa guulaysanaya adkaanaya ayaa ilahi leeya subxana wa tacaala isaga ayaa ku dambaynaya guusha waa laga yaabaa maalmo in la legdo suurtagal wey waa laga yaabaa maalmo in la dhaawaco dhaawac loo geysto suurtagal wey imtixaan wey ilahay imtixaan buu ka wadaa subxaana wa tacaala laakiin guusha isagaa ku dambaynaya ilahay yidhi subxana wa tacaala faina xisb allahi hum lhaalibuun iyaga ayaa guusha ku dambaynaya ilahay yidhi subxaana wa tacaala kabacdi baa ilaahay wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala أيها الذين آمنوا لا laa ttakiduu aladiina اtakaduu diinakum ولعبا من min aladiina الكتاب lkitaaba min qablikum wاlkufaara awliyaa ilahay wuxuu yidhi subxaanaه wa tacala haddaad mu'miniin tihiin ha ka dhiganina sokeeye ha ka dhiganina awliye ha ka dhiganina qolo aad raacdaan ha ka dhiganina qolo aad ku dayataan ha dhiganina yay yihiin هو كتاب كل سيء iyo kufaarta oo dhan gaalada oo dhan noocay doonaan ba ha noqdeen oo maxay samaynayaan diintiina ayay jees jees iyo ciyaar ka dhiganayaan bal ilahay siduu og yahay fiirsha subxaana wa tacaala goormaa ilaahay noo sheegaya subxaana wa tacaala nimanka diintiina istihzaa ka dhiganaya kartoonnada ku soo qoraya ka dhigaya kartoonno nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ka dhiga wax lagu ciyaaro nebi moxamed sala allahu calayh wasalam ka dhiga qur'aanka wax lagu ciyaaro istihzaa ku sameeya ka dhiga salaada istihzaa iyo aadaanka markay maqlaan ku ciyaara ilahi wuxuu leeyay subxaana wa tacaala sidee baad uga dhiganaysaan macquul miya inaad ka dhigataan awliye iyo sokeeye wax daracada inaad ka dhigataan laakiin haha ka dhiganayna dad badan baa ka dhiganaya dad badan ayaa ka dhiganaya saasay tahay isagoo sidaa qur'aanku u cad yahay inagoo arkayna bal iska daa haddaan qur-aan ilaahay noo soo dejin subxaana wa tacaala xataa raganimadu waxay ku tusinaysaa qofka cadowgaaga cadowgaagahay kaasoo hor jeeda inaadan awliye ka dhigan isagoo awliye kaa dhigan maayo kuu soo dhowaan maayo marna ku raaci maayo waxba kugu darsan maayo inuu ku baabi'iyuu doonayaa qur-aan u yimi ma jiro u sheegay arrinkaa laakiin qaraasadiisa iyo waxa qalbigiisa ku jira woy saasa qalbigiisa ku jira adiga qur-aan baa ilaahay kugu dul akrinayaa subxaana wa tacaala afar iyo labaatan saac waad akhrinaysaa bishii mar baad dhammaynaysaa ugu yaraan qolada aan qur-aanka si fiican u akhrin bishii mar bay dhammaysaa qaybina asbuucii mar bay dhammaysaa qaybina saddexdii maalmoodba mar bay dhammaysaa wamaca daalika gaaladii baa laynaka celin lahay mabaadi'doodii baa laynaka celin lahay raacitaankoodii baa laynaka celin lahay inaynu noolaanaynoba uma haysanno inaynu meel maraynoba uma haysanno haddaynaan iyaga raacin ilahina saasuu leeyahay subxaana wa tacaala ya ayuha اladiina aamanuu laa ttakiduu اladiina اtakaduu diinakum huzuwa walaciba nimanka diintiina ciyaarta iyo jasaska ka dhiganaya nimanka diintiina magacyada xunxun u bixinaya nimanka nebigiinni sala allahu calayhi wasalam ku ciyaaray ee weliba inta lagu ciyaaro caalamka oo dhan ku qoslayo ee lagu farxayo ee la leeyahay xaq bay u leeyihiin in sidaa la yeelo xaq bay u leeyihiin maxaa jira xoriyat lqowl wey qofku wuxuu doonu ku hadli karaa wuxuu doonu samayn karaa diintaadana ma sheegi karto adigu wax rabto ma sheegi karto laguma ogolo wax rabto inaad sheegto laguma ogolo diintaada saad rabto inaad ugu dhaqanto wamaca dalika waa daba socotaa ayagaa saxsan baad leedahay ilahayna saasuu kuu sheegaya subxaana wa arrinka noocaasa marka ilaahay subxaanahu wa waxa uu noo sheegayaa in aynu kala qaadano alwalaa walbaraa waxa la yidhaahdo yaad soo dhawaysanaysaa yaa shisheeyaah yaa sasokeeye ah sokayuhu mu'minka wey shishayuhuna ninkii ilaahay ka fog weeye subxaanaه wa tacaala qofkuu doonaba ha ahaadee walidaalika baa ilaahay subxaanaه wa tacala wuxuu yidhi qad kaanat lakum uswaة xasanaة fii ibraahiima wاladiina macahu id qaaluu liqowmihim inaa bura'aau minkum wmima tacbuduuna min duuni illahi kafarnaa bikum wabadaa baynana wabaynakum alcadaawatu wاlbaqdaau abada xataa tu'minuu biاllahi waxda حتى تؤمنوا بالله وحده قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم وحال إذا كربا كدية شو نعكسا إن هذا قضيتان إبراهيم عليه السلام يرقي لسعود مؤمنين تأها إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله beri baanu ka noqonaynaa adinka iyo waxaad caabudaysaan labadaba waanu israacinaynaa hal xabba beri kama aanay noqon laakiin iyaga iyo waxay caabudayaanba beri bay ka noqdeen walidaalika maanta nin baa ku odhanaya mabdacan anugu anigu qaadanaya laakiin nimankaan lama socdo soo mabda waxay caabudayaan maaha innaa bur'aau minkum wa mimaa tacbuduun waxaad caabudaysaan waxyaalaha maanta caalamka ka socda ee diinta jadiidka ah ee la rabo caalamka o dhan in la gaarsiiyo ee islaamka diimaha kale o dhan lagu burburiyo diin wey xalaha dimuqraadiyadda iyo adigu u taqaanin wey diin wey waa diin nooc diimaha ka mida wey diin cusub wey ilahay xaggiisa diinka ma aha laakiin waa diin dadku samaystay wey kabacdina rag baa raba inay qaataan muslimiin sheeganaya wale waanu qaadanaynaa waanu ku dhaqmaynaa laakiin annagu nimankaan lama soconnay mabda anaanu qaadanayna soo mabdooda maaha nebiyullaahi ibraahim iyo raggii la socaysa waxay beri ka noqdeen maaha إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ولا الهضم أبياش وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين إبراهيم أبيه سبرك النقطة فرح قاضي محاجر أبيس قال إلهي من نعبها سبحانه وتعالى رسول كيسو نعبها دين كيسو نعبها بري بك النقطة مركز إنني براء بري بان كأهي adiga iyo waxaad caabudayso iyo kulli dadkaaga iyo qoomkiisa beri buu ka noqday oo yaan u go'ayaa ila aladii fataranii fa innahu sayahdiin ilaahay abuuray keliya baan u go'ay anigu isaga ay hanuuninaya waddada igu maranaya igu toosinaya arrinkaasu marka waa arrin khadiirah wey ilahay wuxuuna amrayaa subxaana wa tacaala inaynan isu soo dhowaanba walidaalika inagu waa inankan khatar baynu ku sugannahay iska daa inan inaynaan ku dayn baynu ka hadlayno oo ayba dhex degannahay intaynu soo guurray carruurteenni soo rararnay dumarkeenni soo rararnay xooleynu soo dhaqaaqnay odayaasheennii iyo islaamaheenni iyo cidba aanayna ka harin ayaynu ku dhex nool lahaa banu soo dhex degnaba nebigiina muxuu ina yidhi sala allahu alay wasalam anaa bariiun kulli muslimin qof kasta oo muslima beri baan ka ahay oo yuqiimu bayna dahraani mushrikiin wallahi waxaan ilahay u sheegi doono ma garanayo beri baan ka ahay ila waa inaanu xaqa sheegnaa walow aynu meesha ku dhex jireen beri baan ka ahay muslim kasta oo gaalo dhex degay buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam nebiga markii la weydiiyey sala allahu alay wasalam dabkooduba isma arko bu laa taraa naaraahuma dabkooduba isma arko buu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam maba aha dabkoodu inuu is arkoba yacni inay isu muuqdaanba maaha buu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam sida ayuu nabigu leeyahay sala allahu calayh wasalam xaggee buu raacataan marka ka imaanaya inaad raacdo xaggee buu ka imaanaya saasaaba nabigina leeyahay sala allahu alay slam dabkooduba isma arko buu leeyahay saasaa nabigeennina ohanaya sala allahu alayh wasalam ilahay marka wuxuu noo sheegaya subxaana wa tacala in xarkaha laysu gooyo in la kala tago baa ilahay noo sheegaya subxana wa tacaala in la kala noqdo muslim iyo gaalo baa ilahay noo sheegaya subxana wa tacaala in wax laysku darsado nooma sheegayo shareecadu nooma sheegayo laakiin innagii baa soo guuray waxbaynu ku darsanay soo ma garanaysa innagii baa soo dhaqaajinay waxbaynu ku darsanay bal iska daaye inaynu u ekaaneen caqaa'idkoodii baynu qaadanayna walidaalika ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu naga nahayinayaa siday wax u ictiqaadseen wax u ictiqaada nebi ciise ayay ku xadgudbeen caqiidowa saa darteed baa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam isagoo ka degaya arrinka laa tadruunii kama adrat nasaara ciisa bnu maryam caqiidadii waa ha igu xadgudbinina siday ugu xadgudbeen nimanka nasaarada la yidhaahdo ciise bnu maryam ciisa ibnu maryam se igu xadgudbeen ha igu xadgudbinina buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam idraagu waxa weeye madxiga ama ammaanta oo qofka laga badiyo ammaantoo laga badiyo baa layiha sidii burdiha aynu akhrisan jirray ammaantii nabiga inta laga badiyey kadibna ilaahnimo la gaadhsiiyey maa lii aluudu bihi siwaaka cinda alxuduudi alxaadii alcamimi in lam takun aakhidan biyadii yowma alqiyaamati faqul yaa zallat alqadami cid kale maxaan u magangelayaa adiga maahine haddaadan adigu gacanta i qaban maalinta qiyaamaha ogow maalintaa anigu lugtaydii waan lumay ogow oo waddadii ayaan ka baxay ogow buu leey wamin culuumika cilma alawxi waalqalami wa min juudika dunya wa daratiha ogow cilmigaaga nebi maxamedow waxa ka mid a lowxa iyo qalamka ayaa ka mid ah. cilmigaa wuu ka mid yahay qayb ka mida ah weeye buu leeyay ogow oo waxa ka mid a ah, deeqada aada bixiso adduunyada iyo aakhiradaa ka mida buu leeyay nafacana allahu bihi baynu inagu leenaha markaa alaysa kadalik nafacana allahu bihi waa shirkul akbar shirkiga weynaa wey diinta looga baxayo maxaa jira ilaahay wax loo rabay ma jirto maa taraka lilaahi shay-a ilahay waxba looma reebinba wax walba nebi maxamed baa la siiyey bal waxbaa ka soo haray weli wax kaluu sii haysta adduunkiibuu bixiyey aakhiradiibuu bixiyey cilmigii lowxuu bixiyey cilmigii qalamkuu bixiyey weli waxbaa ka soo haray saa darteed bu nabigu ui sal laa tadruunii kamaa adrat nasaara ciisa bnu maryam inamaa ana cabdullaahi wa rasuuluhu cabdullaahi wa addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisa ilaha buu yiri nabig sal slam caqiidadii inaynu gaalada ka shabahno buu nabigu noo diidaya sala allahu alay wasalam nebigu markuu dhimanayay sala allahu calayhi wasalam caaisha waxay leedahay radia allahu tacaala canhu nebigii oo sakaraad ka hayo mara yar buu soo qaaday wejiguu iska saarayay kadibna markii ay uu marada nebigu sala allahu calayhi wasalam uu dareemo inuu ku caburay ayuu iska qaadayay markaas buu lahaa nebigu sala allahu calayhi wasalam lacana allahu cala alyahuudi waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajida falaa tattakhiduu qubuura masaajida ilaahay hana calado yuhuud iyo nasaare nimanka la yidhaahdo maxaa jira qubuurtii ayay waxay ka dhigteen masaajid iyo meelo lagu cibaadaysto ayay ka dhigteen war hoy ha ka dhiganina iska ilaaliya nabigu waa dhimanaya sal slam fii siyaaq ilmowt buu ku jiraa geeridii buu ku jiraa nabiga sal slam caqiidadoodu dib noo diidaya inaad ictiqaaddo in qubuuraha wax laga helo ay wax bixiyaan ama wax diidaan nafcac kuu keeni karaan dhibna kaa celin karaan inaad ictiqaaddo yuhuudiya nasaara laga keeno muslimiinti baa laga celin laya rag baa dacwoonaya waxa leeyihin qubuuri baa la jijabiyey hadda dacwo ugu jira dagaal usoo qaadan xabad u aruursanay nebigina saasuu leeyahay sala allahu calay wasalam saasuu nebigu leeyahay sala allah alay slam caaisha waxay tihi wuxuu ka degayaa nebigu sala allah alay slm yuxadiru maa facaluu waxay nimankaasu sameeyeen ayuu ka digayaa lowlaa daalika la ubrisa qabruhu haddaad arrinkaa uu nebigu odhan lahayn qabrigiisa nebiga bannaankaa lagu aasi lahaa laakiin markii hadalkaa nebiga laga maqlay ayaa qabrigiisii la qariyeyo meeshii uu nebigu sala allahu calayh wasalam uu ku nafbaxay gurigii dhexdiisii baa lagu aasay nebigu sala allahu calayh wasalam wahaakada ayuu nebigu le caqaa'idkoodii buu noo diidiyey cibaadaadkii buu noo diidayaa nebigu sala allahu calayh wasalam inaynu u ekaan walidaalika buu nebigu sala allahu calayh wasalam aadaankii markii la aadaamayay ee uu nebigu rabay dadka inuu salaada ugu yeero aadaankii intuusan imaan nebigu salaaddii uu damcay dadka inuu ugu yaaro dadkii baa tiro batay waagi hore dadku way yaraayeen salaada waktiga masjidka laska baa laska tukanaya waagi dambe masjid dadkii baa batay suuqii baa weynaaday magaaladii madiina waa weynaatay dad tiro badan baa yimid dadkay shaqay galeen waktigii salaadda wax lagu ogaado male nebigu uu ka fekeray dadka wuxuu salaadda ugu yeeri lahaa wixii markaa jiray baa loo soo bandhigay qola waxay ku tiri calan taag dadka markay salaadu soo gaadh soo gaadho suuqa calan ha laga taag nebigu waa diiday sal slam dab shid baa layidhi nimanka majuusta baa isticmaala bay nebigu sal slam dabka caabuda nebigu waxaa u yidhi buuqaabo afuuf wuxuu yidhi nasaara iskale nebiga sal slam maya wuxuu yidhi yuhuud baa iskale waxaa lagu yidhi nebiga sal slam jaras soo qaado oo tun gambaleelkii ba halkii la ohan jiray garaac baa layidhi nasaara iskale buu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam waa diiday nebigu sala allahu calay wasalam iclaankii in lagu sameeyo qaabka iyagoo ay iclaanka u samayn jireen cibaadada dadka loogu yeeri jiray wuu diiday nebigu sala allahu calayh wasalam kabacdina waxaa lagu riyooday adaankii baa ilaahay keenay subxana wa tacaala rag intay ku riyoodeen kadibna uu nebigii sharciyeyey sala allahu calayh wasalam wuu ku khilaafay nebiga sala allahu alay slam salaaddii buu ku khilaafay nebigu sala allahu calay wasalam qaabkii u tukanaya qibladii baa la diiday qaabkii u tukanayeen meeshay marka hore u tukanayeenoo sharci ahayd ayaa laga soo bedelay oo dhinaca kale loo soo leexiyey marka horeto nebiga sala allahu calay wasalam waafaqa bal inay nebiga loo cudur daaray bal inay arkaan oo ay nebiga raacaan sala allahu calay wasalam kadibna nebigii qadaraa taqalluba wajhika fi samaai falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatr almasjid alxaraam baa kabacdiba waxay bilaabeen cay haddana ay bilaabeen oo yidhaahdeen ninkii maanta xagga u jeeday si yaquulu sufahaau maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha saasay odhan doonaan baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala sheekadii markay bilaabeen xaggu awal u jeedsan jira haddana xaggu u jeeda ayaa lagu yidhi walain atayta aladiina uutuu lkitaaba bikulli aayatin maa tabicu qiblataka wma anta bitaabicin qiblatahum wma bacduhum bitaabicin qiblata bacd walain itabacta ahwaa'ahum min bacdi ma jaءaka min alcilmi ما لك ما من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين wax kasta haddaad u keento nimanka haba yaraate ku maqli maayaan oo ku raaci maayaan bal walain atayta bikulli aayatin maa tabicuu qiblataka abadan marna inay ku raacaan suurtagal maaha war xagga noola jeesta xataa kaa yeeli maayaan sidaa wax kale nimanka inagu meel walba u raacnay ee god walba u gallay haddana war xagga noola jeesta ku raaci maayaan baa ilaha yidhi subxaana wa tacaala maa tabicuu qiblataka markaas baa waxaa lagu soo gunaanay biaayadihim walain itabacta ahwaa'ahum min bacdi maa jaa'aka min alcilmi cilmi markaad hesha kadib haddii aad nimanka hawadooda raacdo inaka idan la min aaalimiin aalimiintaad ka mid noqonaysaan nabi maxamed ma raacayo sala allah alay slam qibladii baa la bedelay awqaaddii salaada ayuu nebigu diiday qayb ka mid ah xilliyo iyagu ay tukadaan ayaa salaaddii la diiday in la tukado si nimankaa loo waafaqo qoraxdu markay soo baxayso nebigu wuxuu yihi sal ly slam salaad lama tukan karo qoraxdu markay dhacayso salaad lama tukan karo maxaa jira yaa rasuul allah waxaa jira shayaadiinta <coughs> qoraxda ayaa marna ka dhacda ama marna ka ama marna ka marna ka soo baxda marna ka dhacda shaydaanku laba gees oo uu leeyahay buu isku aadiyaa kadibna kuwa shaydaanka caabuda ayaa u sujuuda xilligaa xilligaa salaad ma jirto saynaa nimanka u waafiqin buu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam soonkii baa la diiday in soonkii laysu ekaysiiyo baa la diiday qaabkay u soomaan ila iyaguna soon bay leeyihiin ayaa naloo diiday oo nebigu noo diiday sala allahu alay wasalam nebigu wuxuu yidhi suxuurta waxa u dhaxaya suxuurta waxa u dhaxeeya soonka muslimiinta iyo soonka gaalada aklu saxar buu yidhi nebigu sal l slam suxuurtoo la cuno weeye buu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam suxuurtii buu nabigu dib u dhigay oo yidhi dib ha loo dhigo maxaa jira iyagu habeen ma ama maba suxuurtaan ama hafiidkiiba wax iska cunaan dib ha loo dhigo buu yidhi nebigu sal slam afurkii buu dedejiyey nebigu sala allah alay slam wuxuu yidhi afurka ha la dedejiyo maxaa jira yuhuudda ayaa dib u dhigta ilaa xiddigaha ka arkaan gaaladii buu khilaafayaa nebigu sala allahu calayh wasalam soonkii baa lagu khilaafay xajkii buu ku khilaafay nebigu sal l slam mushrikiintu waa xajin jireen nimanka mushrikiinta la yidhahdo xajka imaan jireen waa dawaafi jire carafay istaagi jire musdelifay istaagi jire nebigu sala allahu alayhi wasalam waa khilaafay carafuu ku khilaafay nebigu sala allahu alay wasalam carafa kuwa istaaga qoraxdu aan wuxuu marka horeto khilaafay nimankii la odhan jiray xumus la odhan jiray waxaa laga wadaa qorayshi iyagu xaramkii maka ma dhex bixi jiro musdelife iska joogi jireen oo carafa ma tegi jiren nabigu uu dhaqaajiyey sal allahu alay slam carafo u tegey kuwa kaleetoo dibadda ka yimaada ayaa carafo istaagi jiray laakiin carafo markay istaagaan qoraxdu intaana dhicin bay ka soo tegi jireen nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam intuu dadkii u khudbeeyey isagoo taagan carafo nebigu sala allahu calay wasalam ayuu wuxuu yidhi nimanka mushrikiinta la yidhaahdo ee imaan jiray buu yidhi nebigu sala allahu calay wasalam halkaan qoraxdu markay kacamaa'imi ay noqoto sida cimaamadaha oo kaleeto ay noqoto qoraxdu intaanay dhicin ayay dhaqaajin jireen oo tegi jireen buu yidhi nabgu sal slam hudiinaa ilaahay baa na hanuuniyey annaga nagu hanuuniyey qoraxdu markay dhacdaanu soconaynaa buu yidhi nabigu sala allahu alay slam saa darteed ayay carafo istaageedu uu waajib yahay ilaa qoraxdu ka dhacda musdelifa habeenkii la tegey waagaa ugu beriyey nebigii sala allahu calayh wasalam salaaddii fajar buu ku tukaday nimanka mushrikiinta la yidhaahdo qoraxdu intaanay soo qoraxdu markay soo baxdo ayay dhaqaaqi jireen nebigu sal allahu alayh wasalam waa ku khilaafay oo qoraxdu intaana soo bixin ayuu dhaqaajiyey nebigu sal allahu alayh wasalam nebigu wuxuu ku khilaafay ziinadii iyo quruxdii buu ku khilaafay nebigu sal allahu alayh wasalam dharkii buu ku khilaafay nebigu sal allahu calayh wasalam qaabkay dharka u qaataan ayaa lagu khilaafay noocyada dharka ay qaataan baa la khilaafay nimanka culimadooda ah dharka ay qaataan buu nebigu khilaafay sala allahu calayh wasalam dharka ruhbaanta iyo ay qaataan sida nimanka budiistaha iyo inuu naqaano dharkaa lama qaadanayo buyu nebigu sal slam fainahu libaasu ruhbaan buu yidhi nebigu sal l slam qaabka dharka loo qaato buu nebigu bedelay sala allahu calay wasalam maryahay jiidi jireen gaaladu iyo yahuuddu marada kor ha la geeyo buu yidhi nebigu sala allahu calay wasalam nebigu markuu shallaysanayo timaha xaguu keeni jiray yuhuud baa sidaa samayn jirtay nebigu timihii buu dib u celiyey kadibna waa kala jiray sala allahu calayhi wasalam gaaladu markay ciroobaan garka waa iska uu iska caddaadaa ee faraha laga qaadaa garka wuxuu yidhi nebigu saa iyo ciradoo dhanba xidna ha la mariyo buu yidhi nebigu sal l slam mukhaalifun yahuud yahuudda khilaafka nimanka yuhuudda iyo krishtanka iyo majuusada la yidhaahdo garkay xiiraan buu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam sii daaya garka adinku ha xiirinina buu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam soo ma xaragadii baa lagu khilaafaya xataa iska daa wax kale ziinadii iyo xaragadii buu nabigu ku khilaafay sala allahu alay wasalam waxaa lagu khilaafay acyaadda meeshan ugu daran oo halkaan inu joogno wey alacyaad acyaadii baa lagu khilaafay acyaaddu waxa weeye in shalay iyo daraad ciid bay u ahayd nimankan in ciidda lagu waafaqo wey oo lala ciido wey cunto lala soo cuno loo hambaliyayo iyo wixii la mida nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yimi madiina u yimi kadibna wuxuu arkay reer madiina oo maalin u dabaaldegaya nebiguusan ogeyn war maalintaan maxay tahay maalin jaahiliyadii aanu guulaysanay oo aan u dabaaldegi jirray weeye bay yidhahdeen nebigu wuxuu yidhi sala allahu alay slam ilahay wuxuu idinku bedelay laba ciidood oo ka khayr roob ciid اladxaa wa ciid اlfidri buu yidhi nebigu sal l slam ciid اladxaa sanadka meesha bisha ay ku jirto yaa garanaya magaceeda maxaa la yihahda magaceeda dulxija sanadka xaggee bay kaga jirtaa bisha bisha labiyo tobnaad ee sanadka wey sanadkii baa dhammaanaya dulxija waa bisha labiyo tobnaad ee sanadka maanta sagaal iyo labaatan berri waxaa laga yaabaa sanad cusub inaynu galno ama saa dambe sanad cusub baynu gelayna laba maalmood ama saddex maalmood baynu ka horaynaa qolada tan okay maalintaa waynu soo dabaaldegnay alxamdulillah ciid baynu ahay waynu soo dabaaldegnay maalinta noocaasa ah, ilaahay subxaana wa tacaala sanadkeenna innaga markuu dhammaanayo ilaahay wuxuu inoo ku xirayaa cibaada balu fiirsada bal cibaadada ugu weyn baa lagu xiraya walidaalika baa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ilaahay cibaadada maalintii la sameeyo waxa uu ku jecel yahay tobanka dulxija maxaa jira acmaashii caadiga ahayd oo la samaynayay baa ku jira markaas baa haddana waxaa ku jira xajkii waxaa ku jira xajkii ninkii aan xajka tegihayn soom baa la siiyey maalmaha inuu ugu yaraan maalinta sagaalaad inuu soomo maalinta sagaalaad hadduu soomo dembigiisii sanadka hore ayaa loo dhaafayaa buu yidhi nebigu sal slam ninka carafo taagan wuxuu yidhi nebigu sal slam waa maalinta ugu badan ee ilaahay subxaana wa tacala dadka naarta ka xoreeyo wey cibaadadii ugu weyneed ayaa sanadkii lagu gebagabeeyey iyagana sanadkii maxaa lagu gebagabeeyey khansiir iyo khamri alaysa kadalik sanadkii maxay ku xireen khansiir iyo khamriga maalinta khansiir baa la qali khansiir baa la cuni innaga waxaynu qali geel waxaynu qali loof waxaynu qali ari waataad aragtee waxa xoola la qalaya maalinta noocaasa iyagana khansiir baa la qalaya bes wax kaloo la qalo ma jirto maalinta khansiir baa la cunaa khamrina waa la cabaa waxaad rabtaa inaad khansiiri kala qayb gasho marka waxaad rabtaa inaad khamrigii kala qayb gasho walciyaadu billah adigoo ilaahay subxaana wa tacaala cibaadada kugu soo xiray oo soo soomay maalintii sagaalaad dulxija soo soomay ugu yaraan ama xajkii tegey ayaad doonaysaa inaad maalintaa kala qayb gasho wax xajkaynoo ku imaado miyaad aragteen maya wax masaajidadaynoo ku imaado maalintaa nala ciida miyaad aragteen maya wax gabdha khimaar xirta oo maalintaa imaado miyaad aragteen maya ma arkaysi adigu maxaa u daba socotaa marka cid ku imaanaysa ma leh ilow intergarafuunku waxa laynoo ku sheego haddii uu jiri lahayo dadkoo dhan ka dhaxayn lahaa soo iyaguna in maalin noo yimaadaan maahay gaaladii horaaba ka fiicnaydbo iyagu waxay odhan jireen sanadna ilahay baanu kula caabudaynaa adiga sanadna adigu ilahay nala caabud kuwaanu sanadna xataa ilahay nala caabudaan nama ogola mar walba iyagu ilahay annaga ilahay nala caabudayna leeyihi inagna waa daba soconaa bal ka warrama soo maarti meesha xaal maray halkaasi xaal maraya ka warrama idan ilaahay subxaanahu wa tacaala bishaasuu ku siiyey buu sanadkii kugu dhameeyey haddana saddex maalmood kadib waxaynu maqli doonaa qolo odhanaysa happy new year baanu gelaynaa oo iyaguna meelaha ordi doona wax dab tuuri doona dab baa lagu bilaabaa sanadkooda sanadkeenna soom buu ku bilaabanaya haddana nebigu wuxuu yidhi sala allahu alay salam afdalu siyaami bacda ramadaani shahrullahi almuxaram soonka ugu qiimaha badan ee ugu fadliga badan markii ramadaanka laga yimaado shahrullahi almuxaram weeye buu yidhi nebigu sal l slam soonkii sanadkii cusbaa waxaynu ku bilaabaynaa cibaadaynu ku bilaabaynaa haddana saa darteed in layska ilaaliyo nabiguna wuxu yidhi sal slam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum ninkii qole isu ekaysiiya iyaguu ka mid yahay buu yidhi nebigu sal slam soo ma garanaysa ninkii qole isu ekaysiiya iyaguu ka mid yahay buu ibnu xasan wuxuu leeyahay xadiisku calaa daahirihi wey siduu xadiisku sheegayo wey iyaguu ka mid yahay wuu la gaaloobayaa buu leeyahay buu ohanaya ibnu taymiya wuxuu leeyahy xadiiska markuu fasirayo ugu yaraan arrinkaas xaaraam weeye buu leeyahy ugu yaraan waa xaaraam buu leeyahy markuu ugu yaryahay ninkan waa kufri gaalnimo wey qofba meeshay u gaarto walciyaadu billah almaru maca man axaba buyu nebigu sal slam qofku qofkuu jecel yahay maalinta qiyaame la imaanaya haddaad qoladan jeceshahay dee maalinta qiyaame iyagaa lagula keeni haddaad mu'miniinta iyo ahlukhayrka aad jeceshahay islaamkana maalinta ahlukhayrka iyo mu'miniinta lagula keenaya ka fiirso marka adigu meeshaad samaynayso waktigayna ku yar ha ilaaliyo marka arrinka noocaasa ilahi waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu naga dhigo kuwii shareecadooda ku dhaqma diintooda kufaana inuu ilahay naga dhigo subxaana watacaala ilahay kufriga iyo dalaalka naga ilaaliyo sala allahu calaa sayidina moxamedin wacala alihi wasaxbi waslm wabilahi towfiiq